baabu qadri lqiyaami istaagga qadarkiisa ayuu baabkan u baab yahay bayna alrafci soo kicitaanka inta udhexaysa min alrukuuci laga soo kaca iyo wasujuudi sujuudda inta u dhexayso ayuu baabkan u baabya weeyaan xadiidka kun iyo shan iyo lixdanaad waa xadiid saxiix ah qaala alimaamu الnasaي alيh raxmat lla akhbarana yacquub ibn ibrahim adowraqi waa iqa qaala xadaثna ibnu culaya waxaa weeye ismaaciil ibnu culaya way iqatun habtun xaafid qaala anba'na shucba ibn xajaaj alru'aasi waa alimaam alxuja ahabt an alxakam ibnu cutayba xakam ibnu cutayba weeyaan waa iqatun habtun faqiihun rubamaa dallas inuu tadliis ku dhaco waa suuragal waa yahay can cabdiraxmaan bn abi leyla waa iqatun habt can ilbara bni caazibin radia allahu tacala an arda alansaari alkuufi alصaxaabiy ibn aلصaxaabiy ana rasuula rasulka al sala allahu calayh waali waslem kaana wuxuu ahaaday rukuucu rukuucdiisa iyo waidaa rafaca ra'sahu min arukuuci markii rukuucda uu madaxiisa ka soo qaado iyo wa sujuuduhu sujuuddiisa iyo wa bayna asajdatayni labada sujuud inta udhaxaysa qariiban mid u dhow min asawaa'i sinaan oo isku dhowaayeen nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam intuu rukuucsan yahay iyo ictidaalka rukuucda markii laga soo kaca uu kor madaxa u qaada u istaago iyo sujuudda u sujuuda iyo labada sujuudood inta udhaxayso inta ayada in isku dhow ayay ahaayeen ayuu leeyahay albara bni caazib radia allahu tacaala canhu ardaa aad uma kala fogeyn baabka shan iyo labaatanaad baaba maa yaquulu fii qiyaamihi dalik markuu rukuucda ka soo kaca istaagga uu istaagi wuxuu qofka dhihayu baabkan u baab yahay qeybna xalay ayaan soo marnay xadiidka kun iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiix ah qaala alimaamu النasaaئي calayh raxmat اllah hy أkhbaranaa abu dawuud sulaymaan ibn sayf اlxaraani waa iqaة xaafid qaala xadaثna saciid ibn caamir الضubci waa iqaة صaalixu rubama wahim qaala xadaثna hishaam ibnu xasaan hishaam ibnu xasaan alsdi alqurduusi qarduusina waa la yihahdaa bidami اlqaafi aw fatxiha waa iqatun kow tan labaadna min ahbat الnaasi fi bni siriin maxamed ibni siriin ragga wax ka wariya waa ninka Eh, ragga ugu sugidda badan ayuu ka mid yahay raximah اllah waraxima ibna siriin kadalika hadduu caطaa ibn abi rabax ama alxasan albasri uu ariiqooda wax ka wariyo ama iyaga wax ka wariyo maqaal ayaa waxbaa laga sheegay maxaa yeelay kaana yursilu canhuma isaga ma gaarin oo aad bay ugu horreeyeen ayaga xaggooda ayuu marka irsaal ka samayn jirayo intuu ka booda raggii isaga iyo ayaga u dhexay ayuu toos aadi jiray caطaa iyo xasan albasri marka haddii riwaayadda wax ka warina ninka la yihah hishaam ibni xasaan ay soo galaan labada nin waa in laiska hubiyo weeyaan can qays ibni saciid cafwan can qays ibni sacdin almaki qaadi maka weeyaan iqa can caطaa ibn abi rabax wa iqaة faqiihu faadil yursilu kaiira can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal sl kan nabigen wuxuu ahaa idaa qaala goortuu yidhaahda samica allaahu liman xamidahu alla weyne wuu maqlaa wuuna ajiibaa qofka mahadiyo qaala wuxuu dhihi jir nabigeena sala allahu calayh wali wasalam allaahuma allahayow laka ayuu kuu sugnaaday alxamdu mahadoo dhan mil asamaawaati ciraryaalka muggooda wa mil alardi iyo arlada muggeeda wa mil maa shita intaa doonta muggi oo min shayin shay bacdu intaa kadib saas ayuu nabigeen dhihi jir sala allahu calayhi waalihi wasalam marka qiyaamkaas samica allahu liman xamidahu howlahaas ayaa ka dambeeya iyo muxuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala in mahad oo idin la siiyo weliba meelaha inta hadda annaga aan fahmi karno ama indheheenna aan ku qabannay muggood iyo ka sii badan inuu rabbigeen leh subxaana wa tacaala ayuu nabigeenna sheegi jiray sala allahu calay waslm allana ku ammaani jiray kuna mahadin jiray xadiidka kun iyo todoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasa alay raxmat lah abaranii moxamed ismaaciil ibn ibraahim ibnu miqsim alasadi waa qaadi dimashq waa iqa weeyaan qaala xadaana yaxya ibn abi kaiir yaxya ibnu abi bukayr ma idin qoran waa yaxya ibnu abi bukayr abu magaciisa waxa lh nasru bisiin alasadi waa iqa qaala xadaana ibraahim ibnu naafic ibraahim ibnu naafic waa almakhzuumi wa iqatu xaafid can wahab ibnu miinaas alcadani cadani abcan waa magaalada cadan hhay can wahb ibnu miinaas alcadani waa mastuur mastuur aal weyaan mastuur maxaa la yihahdaa marka mastuur waxaa la yihahdaa majhuul اxaal waa qof muuqda oo muuqaalkiisa iyo magaciisa la yaqaano laakiin waxaan la aqoonin xaaladiisa ma qof iq ahaa ma saduuq ba ma daciif ba xaaladiisa ayaan la aqoonin mastuur اxaal ayaa la yidhaahdaa amaba waxaa kaloo la yidhaahdaa raawiga xadiista aadka u yar oo riwaayadiisa ay aadku u yar tahay kadibna aanan la garan karin meeshii la saari lahaa xukunkiisa mudacfi baa la saari mise waxaa la saari iqanimo ayaa la saari mastuurka marka cibaarada ugu dhow amaba ugu waafaqsan waxaa weeyaan majhuululxaal taas ayaana caam ah xaaladiisa jaahil baa lagay majhuululcayn ayaa jiro can rajulin haddii la yidhaahdo waa majhuululcayn waa rajulun ummaddaas kudhe jinsigaasoo dhan oo all wii rajula ah, ayuu dhexgeli kaas marka waa l mahul ayn majhuul alcayn cayntiisaan la aqooninba laakiin kan cayntiisi iyo magaciisa waa la yaqaana laakiin waa majhuul xaal xaaladiisa xagga dacfiga iyo xagga iqada ayaan la aqoonin mastuurka marka waa ninka wa majhuul xaalka ah ninka la yihahdo wahab ibnu minaaska alcadani waa majhuul xaal ama mastuur waxaad tidhahdaan can saciid ibni jubayrin iqatun habtun faqiih can bni cabaasin radi allahu tacala canhuma waraxima jamiica aruwaat ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi waali waslem kaan nabigeen wuxuu ahaa idaa araada goortuu doona asujuuda sujuud bacda rakcati rukuuc kadib markuu inuu sujuudo damco yuquul wuxuu dhihi jiray allaahuma allahi inta sujuudin ka hor waa abcan rabbanaa rabbiga naga walaka ayuu ku sugnaaday alxamdu mahad mil asamaawaati samooyinka cirarka mugooda wa mil alardi arlada mugeeda wa mil maashita intaa doonto mugeeda min shayin shay bacdu intaa kadib xadiidka qaala alimaamu nasai aleyh raxmat ullah akhbaranii camr ibnu hishaam abu umayata alxaraani waxaa la yihahda ninkaas hy waa iqa camr ibnu hishaam abu umayata alxaraani waa iqa qaala xadaanaa makhlad makhlad ibnu yaziid alqurayshi weeyaan mkhlد ibn يزيid الqرشhi wa saduq lahu أwham can سacيid ibn cabdالcaزيiز التanuqي الdimشqي wa ثiqaة imaamu اkhtalطa fii aakhirihi aaliban ruwaadda ama dadka raggan dadiyaa weynaani marka dada ay weynaato oo qofka uu muxuu ah xaalad dambe gaaro xifdigi ayaa yaraani marka ikhtilaadkaas in lagu sheego qaar baa muxuu aha ikhtilaad aan ku dhacaynin ayagoo dayara dhimanayaan amaba iyagoo muxuu ahaa da weyn gaaraya ikhtilaad uusan ku dhacaynin waxaa loo sheegi ruwaadda gadaal dambe ka wareysay iyagoo waa yeelaho da-ah oo xaaladaas wax ka wareysay iyo ruwaaddii wax ka wareysay iyagoo dayar oo weli ishaysto haddii ay iskhilaafaan labadaas qaybood yaa la rajaxaya ma taqaanaa a kuwa bilowgii intuu qofka muxuu ahaa eh, xaafidka ahaa ikhtilaad uusan ku dhicin ka hore ciddii wax ka waraysa ayaa la rajaxi sidaas ayaa fawaaiddeeday ka mid tahay fawaaid badan baa ku jirta in la sheego marka ikhtilaadka iyo cadam alikhtilaadka laakiin fawaaiddeeda waxaa ka mid ah altarjiixu xaala alikhtilaaf rawaaddii markay iskhilaafaan in muxuu ahaa dhinac miisaankiisi la xoojiyo oo la yidhah kan ayaa raajixa ayay keenaysaa weeyaan man rawaa canhu qabla ااkhtilaaط waman lam yarwi canhu qabla ااkhtilaaط waa yahay hy cabdilcaziz tanuqi marka ninka la yihahdo saciid ibn cabdilcaزiز الtanuqi الdimشqi waa iqaة imam اkhtalطa fi akhirihi can caطiya ibn qays alkilaabina waa la yihahdaa alkilaacina waa la yihahdaa kilaabi iyo kilaaci labada waa la yihahdaa waa iqaة mqri ninka la yihahda caطiya ibn qays can qaزca ibn yaحya اlbaصri waa iqa can abi saciid الkhudri sacd ibn malik bn sinaan radي اllahu ta arda waraxima jamiic الruwaat ana rasuula lah rasulka al sal allahu alay slm kan rasulkan wuxuu yaquul mid yihahdo xiina goorti yaquul u yihahdo samic allahu liman xamidu markuu yihahdo wuxuu dhihi jiray rabbanaa rabbiga nagow laka ayay ku sugnaaday alxamdu mahad mila samaawaati samada mugood wa mila alardi arla mugeed wa mila maa shita intaa doonto mugeed oo min shayin bacdu intaa kadib ahla hanaa ya ahla hanaa mahad rabbiga ahalku ahayo walmajdi iyo sharaf oo dhan khayru maa qaala wuxuu yidhah waxaa ugu khayr badan cabdu addoonka wa kullunaa dhammaantanaga laka cabdun addoon baan ku nahay laa maanica mid diidi kar lama arka limaa cadaytu wixii aad bixiso cid diidi karta lama arko walaa yanfacu wax kama tari kara daljad qofka dhaqaalaha iyo maalka u saaxiibka minka xaggaada aljaddu dhaqaalihiisaas wax uu ku tari karo ama xaggaada uu kaga nooga qaban karo ama dad ugu qaban karo lama arko weeyaan saasuu nabigeen yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam laa maanica limaa actayt waxay la too tahay la macno tahay haddii ibni aadanka iyo jinniga ay meel bannaan ku kulmaan waxaa weeyaan haddii ay kuu kulmaan inaan ay wax kugu taraan shay uusan alle kula doonin waxba kuma tari karaan walow ijtamacuu an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu llahu lak walow ijtamacuu an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu allahu calayka ruficat alaqlaamu wajafat الsuxuf ayuu muxuu ahaa dikrigaas nabigeen uu ku dhawaaqi jiray calayhi salaa slam uu la macno yahay xadiidku naam ya mil i mil a dhib ma lahan waa un agga craabtan ba isbedeli mooyane macno ahaan waa nafs almacno waa yahay baabu amaba xadiidka kun iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai alي rat abarna xumayd xumayda xumayd ibnu mascad asami albahili saduq wey qala xadaana yaziid ibn zurayc wa iqatu tabt qala xadaana shucba waa imaamkii can camr ibn murata aljamali almuraadi weeyaan iqatu caabidun rumya bilirja can abi xamza abi xamze magacii waxaa la yihah طalxa ibnu yaziid ayaa la yihahdaa waaqahu الnasaai ibnu xibaan alimaam الnasaai ibnu xibaan labadaas waxay ku sheegeen inuu yahay iqa can rajuli nin oo min bani cabsin rajulkan marka qaacidada haddii aan dejinoo ahayd ah, majhuululaal iyo majhuul cayn muxuu noqonayaa ya majhuul cayn axsantum majhuul caynuu noqonaya nin la yaqaano maaha wuxuu ka tirsan yahy ree bani cabs alcabsi weeyaan marka ree cabsina miqaaraba ku jirta laba marka waa majhuul cayn cayntiis ayaan la aqoonin laakiin alimaam annasaa iyo rag baa gadaal ka sheegi doona inay muxuu ahaa magaciisa wax ka sheegi doona insha allahu tacala waay can rajuli min bani cabsin can xudayfata wuxuu ka wari min yamaan radia allahu taala arda anahu xudayfa salla wuxuu tukaday maca rasul ila tukay sal slm daata leylatin habeen habeenada ka mid a fasamicahu wuu maqlay xiina goortii kabara allah akbar u yihi qaala inuu yidhi xudayfe ayaa maqlay طabcan allahu akbar da ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaai wاlcadama allahu akbar alla yaa weyn da ljabaruuti awoodoo dhan iyo sandullayn oo dhan oo mxuu ahaa khalqiga iyo makhluuqa la sanduleeyey allihii u saaxiibka ahaa iw almalakuut iyo boqortooy dhan iw alkibriyaa kibir oo dhan iw alcadamad weyn oo dhan wa kaana wuxuu ahaa nabigeena sal sl yqul mid yiraa fii rukuuci rukuucdiisa subxaana rabbiy alcaظiim subxaana waxaa hufnaaday oo nasahnaaday o xmaan dhan ka nasahan rabbi rabbiga alcaظiim ee weynaa waidaa rafaca rasahu min arukuc markuu rukuucta ka soo kaca qaala wuxuu dhihi jiray lirabbi rabbiga ee usugnaatay alxamdu mahad lirabbi alxamdu rabbigay mahad usugnaatay ahy waa khabarkii muqadam lirabi alxamduna waxaa weeyaan waa mubtadihi muahara ahy wa sujuudihi sujuudiisana subxaana rabi alclى subxaana waxaa hufan oo naزhan rabi alclى allihii sareeyey weeyaan wa bayna sajatayna kfir lii rabi kfir lii rabbi ou dembigay dhaaf dembigay dhaaf ayuu dhihi jiray labada sujuud intu dhexayso waa imaan doontaa intaa in ka dheer iyadoo ah wa kaana wuxuu aada qiyaamuhu istaagiisa nabiga calayhi sl slam wa rukuucu rukuucdiisa waidaa rafaca goortuu ka soo qaada rasahu madaxiisa min arukuuci iwa sujuuduhu sujuuddiisa iwa maa bayna sajdatayni iyo labada sujuudood intu dhexaysa qariiban min asawa sinaan mid u dhoweeyaan qiyaam kale sheega marka waxaa weeye marka laga soo kaca rukuucda laga soo kaca saas ayaa loo jeeda ee qiyaamka caadiga ah oo qirada loolama jooda baabu alqunuut bacda rukuuc rukuucda kadib nacam xudayfa yaa kor hada subxaanabixamdi lagu dar waa noo imaan doontaa dhib ma lahan dhib ma lahan waa noo imaan doontaa riwaayaada kuso arorsa ayada baab اlqunuuti bacda rukuuc rukuuc kadib in la qunuud ayuu baabkan u baabiyay qunuud maxaa la yihahdaa qunuudka macaani badan buu ku imaada laakiin afar macno ayaa u badan afarta macno marka waxaa muhiim qofka inuu eh, afartaba ogaado si fiican macnaha koobaad waa asala salaada qunuuta ayaa lagu magacaabaa ama ducada sidoo kale qunuudka waxaa lagu magacaaba tuulu qiyaam istaagga oo la dheereeya ayaa lagu magacaabaa macnaha saddexaad asukuut aamusnaanna qunuud waa lagu magacaabaa tan afraada u dambaysana waa iqaamatu aacaat aacooyinka iyo aacada ilaahay subxana watacaala uu nafaray in la oga si fiican loo ogaana qunuuda lagu magacaabaa marka afartaa macno oo salaada oy ducadan la socoto sidoo kale waxaa weyaan istaagga dheer sidoo kale aamusnaanta iyo aacadii oo la oga afartaas macno ayaa asaas u ah macaani kalena waa la sheega lakiin afartaas ayaa ugu muhiimsan qunuudka annagana qunuudka waa taqaanaano waxaan u naqaanaa allahuma hadina <laughs> saas weyaan xadiidka kun iyo toddobaatanaad waa xadيث صحيح qال imam نسي عليه رحمة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن رهوي قال xدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي وثقة ثبت قال عن سليمان التيمي ثقة عابد عن أبي majlis ayaa idin qoran majlas ayaa idin qoran lakiin sax maaha mijlas bikasri almiim weeyaan miimkan kordhobanka laga tiro can abi mijlas abi mijlas magaciisa waxa la laaxiq ibnu xumayd asaduusi laaxiq ibnu xumayd asaduusi iqat mashhuur weeyaan waa in la yaqaano oo kunyada mashhuur wuxuu ku yahay kunyadiisa mashhuurun bikunyatihi weeyaan can anas bi malik waxaa laga wara radi allahu ta arda qala wu anas bi malik qanata wuu qunuuday rasu rasulka al sl sl shahran hal bin ayuu qunuuday alla u baryay bacda rukuuc rukuucdi kadib yadcuu wuxuu habaaray calaa riclin nimanka ricl ahaa iyo wadakwaana raggii reedakwan iyo wacusayata cusaya casad waxay ku caasisay allah alla weyne ay ku caasisay rasuulkiisa ay ku caasisay nabigeena calai sala sl saddexda qole ayuu habaari jiray waa raggii quraadi laayey oo dhibaatada weyn geystay baab qunuud qunuud ayuu baabkan ubaabay fii salaati subxi salaad subax la qunuuda qunuudka marka ma qabla الrukuuc ah mise waa bacd الrukuuc sida raajixa qunuudku waa bacd الrukuuc tan kale khilaaf kama taagno shanta salaadood in la qunuudi karo haddii naazile naazile iyo arin yacni fajiciso ah oo ama xanuun ah ama cabsi ah ama wixii la midka ah ay yimaadaan amaba dhibaato la geystay sida qolyahan loo habaarayo kale in qunuudka lala imaan karo ayadna waxaa weeye laiskuma hayo waxaa laisku hayaa marka salaada subax qunuudkeeda salaada subax qunuudka la qunuuda amaba cafwan yani tii hore intaanan ka gudbin qunuudka ma qabla rukuc mise bacd rukuuc sida raajixa waxaa weeyaan waa bacd rukuuc dad qaba way jiraan oo aimada ka mid ah in salaada intaan la rukuucin ka hore in lala imaado lidalika waxaad aragteen khatma qur-aanka iyo rag qaar sudays iyo rag waxay sameeyaan qabla arukuuc ay ducada boobsiyaan waad aragteen laakiin sida raajixa ah waa bacda arukuuc qodoba qodobkaas qodobka labaadna salaada salawaadka kale iyaga waxaa weeyaan nabigeenna sala allahu calayh wali wasalam amaba sida asalka ah in laga tagay oon la joogtaynin oo hadda qof dhaha in salaad kastoo duhur ama salaad kastoo casr ama salaad kastoo maqhrib ama salaad kastoo cishaa eh, ragcada u dambaysa markii la rukuuca kadib ayaa la qunuuda oo hadda la taagan ayadoo naazile waxba jirin gacan kuma hayn xaggeedhiga aydna waxaa kuu soo haray marka salaada subax kadib qunuudka la qunuuda eh, salaada subax qunuudka la qunuuda aan kala jeeda cafwan oo ragcada u dambaysa kadibna allahuma hdina fii man hadayta iyo wix la midka ah la akhrina mas'alada ayada ah waxaa weeyaan waana noo imaan doontaa adiladeeda waa masأaلة khilaafi ah alimam النawwi عalي رaحmaة الlah waxaa weeyaan wuxuu leey madhabka naga iyo madhabka salafka waxaa weeyaan in la qunuuda salaada subax oo ragcada u dambayso markii la rukuuc kadib la qunuuda sida ayuu leeyahay raximah اllah raxmata waasica baciidna ma ahan madaahib badanna iyo nusuus badanna iyagana muxuu ah xambaarsan oo inuu nabiga ka taga masaaishan oo kale horena waan u sheegnay masaaisha qunuudka oo kale iyo masaaisha basmalada kor in loo qada oo kale qofka meesha u taga sida ay tahay ula dhaqmayaa sida ay tahay haddii masjid aad u tagto dadka ay qunuudayaan waad la qunuudi gacmaha intaad laabata markaa dhacsanaysa ila nusuusaa kusoo aroortay dee madaahib khaasatan madhab shaaficina waa muxuu ahaa shay lagama hadlaan waa lama taabtaan ah marka waad la qunuudi haddii aad meel bisinka kor loo qaado haddii aad imaam lagaa dhigana qunuudku waa qunuudi waad qunuudi ilan ummaddii saasay ku qunuudayaan adille ayayna haystaan hadal ma lahan wax hadda laisku bidcayn kara amaba qofkan daaqaduu ka soo gala dhihi kara maaha qofkii dhahana waxaa looga baahan yahay caddayn qodob waa qodobkaas qodobka labaad waa tii aan soo sheegno basmalada waa bisinka meel bisinka kor loo qaado haddii aad tagto ummadda ha kala geynin basmalada nusuus cad oo fi in kor loo qaado ku soo abu hurayra iyo keyrka ayaa jiro waad garanaysaan tanaraajii tanaraaji oo baab kale laakiin nusuus cad oo haba yaraatay aan muxuu lalaab lahayn ayaa ku soo aroortay marka ummaddii bisin kor ugu qad haddii ay kor u qaadaanna khilaafa ka gelin labadaa masale marka ka hadal ma laha masalada ka hadal kale waxay tahay ducada oo marka salaadda laga bax kadib iyada oonan muxuu astaqfirullah astaqfirullah lala imaanin aanan adkaartka lala imaanin kadibna qofku intuu aayar istaag walaa xamdala aan lala imaanin walaa nabiga aan lagula salina alayh salatu slam intuu ayar un istaagay marka asalaamu calaykum asalaamu calaykum allahuma rabbana aatina fi dunya xasanat xasnatan waqina cadaab nar sal allah hal mar muxuu ahaa taas waa tan mashkilada ay ka taaganta wax nas ah oo maanta sariix ah saxiix waxaa laga yaabaa qaar nusuus meel kale saxiix ahoo laakiin meel kale ka hadlayso inay qaar soo deliishadaan laga yaabaa wax nas oo sariixa ah oo maanta markii imaamka u salaamsooda kadib in eh, la duceeyo oo ducaa jamaaca la duceeyo caddayna gacan kuma hayo weliba waxaa ku sugan imaata lisunna sunnada nabigeena sal allah alay slam oo caddayd oon muxuu ahaa sariixa ahayd oo nabiga ficilkiisa iyo qowlkiisaba ku caddayd ayay duminaysaa tusaale ahaan imaamku markuu assalaamu calaykum assalaamu calaykum yidhi wuxuu la booday allahuma rabbana aatinaa fi dunya inta mukhaalafo ku dhac balfiriya qodobka koobaad horta adkaarta nabigeena ka sugan istikfaartii oo nabigeena ka sugan calayi sl slam ma jirto bacd riwaayaatna waxaa ku jira mxua takbiir ayaa ka horeysa oo allah akbar ka horeysa meeshu waa ka baxday qodob qodobkaas subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar soddon iyo saddexdii oo lagu khatimaayey laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah lahu lmulk walahu amdu ala kul shay qadiirna ayadna meeshu ay ka baxday oo wixii fadli a lagu sheegay intaa waxaa dheeri waxaa ka baxday qul huwa alla birabbi اlfalaq birabbi الnaas in duhur iyo casar iyo cisho lagu akriyo xabad xabad aayatulkursina la akriyo oo weliba nabigeena sal la ala ayadkursiga qofkii joogteeya inuu janno iska geli uu ku cadday sal la sl salaad kas gadaasheed ayadna mesha way ka baxday bal fiiriya inta dhibaato oo meesha ka imaanaysa intaa waxaa dheeri ah dadki qofka wuxuu noqonayaa qof yani atacaawun cala اlimi amaba aqala shay aan ka soo noqdo imige cadam atacaawun cala albiri waاtaqwa marka imaamka uu meesha fadhiyo ood halkaad fadhiyo oo adkaarta inta aleg oo akhrini dadka intooda badan imaamkay fiirsanayaan markaasay adkaarta la imaanayaan adkaartii hadda la sheegay ay la imaanayaan laakiin imaamkii abadan allahuma rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi lard xasanatan waqinaa cadaab annaar gab wabilahi towfiiq wejigu ku tiray dadka waa wada dhaqaaq waa yaaceen ummaddii marka wuxuu horseeday inay sunnada nabigeena ka tagaan tacaawun cala albir wataqwa meesha ka baxay marka waxaasoo dhan waxaa weeyaan markii la eega asal ahaan meeshaas amaba sida muuqato wallahu aclam waa bidco weeyaan wax bidca hadday marba noqdaanna oy shayga uu bidco yahayna mujaamala ma taalo hadduu macsiya yahayna allaahumma haddii ka weyn u dhaca oo meesha tusaale ahaan ducada iyada ah meel caam ka ah oy ka jirta ayaad qofka imaaday kadibna haddii aad ducadaas uu waxaa weeyaan aamiin dhihi waayo ama uu ducoyn waayo qoortiisaba halkaas rab waaba la jir aggay taala qoorti isna wuxuu u socdayba ummaddaas inuu waaas wii bidca ah, taas waaba yar tahay bidcoodinka weyn shirki inuu ka bixi u socday qoortiisina iyo waxaa isku xihan iyo hawsha ayada ah xaaladaas oo kale marka waxay ukhuduucaysaa ijtihaad nin baa laga yaabaa inuu gacmaha kor iskaga taago yira war adyeli bal gacmaha iska taagatan si kalena maxaa u niyo laakiin bal jahligan iyo shirkigan iyo ummaddan ay ku jiraan ka bixi aa laga yaabaa mid in yara maya abadan ma anoo taagana sunna waxba kama jiraan qoortiisina xagga ay ku dhacdo ama ilaah badbaadiyo waa suuragal taas marka waa maxalu ijtihaad qofka ijtihaadkiisa ay ku xihanta iyo midda kale musiibada ka dhalan karto oo dacwada dham inuu sadi u noqdo marka laakiin masalada qunuudka iyo masalada basmalada waa masaaisha dadka aan lagu kala geynin oo nusuus cadna ay ku soo aroortay culimadana ay isku khilaafeen marka sideedaba culimada waxay yidhahdaan laa inkaara fii masaa'il ijtihaad ijtihaadka saaiqa khaasatan ma garat masaa'il khilaafa iska dhahan qaar ha ahaato khilaafka laakiin saaiqa weeyaan khilaaf aan daliil ku dhisnayn oo iska un aniga muxuu ahaa akeekan badan isaga waxaa weyaan cibro ma laha waa khilaafka muctabarka ah saa weyaan walcilmu cind allahi tabaaraka wa tacaala subxaanaka laa cilma lana ila maa callamtana inaka anta alcaliim alxakiim waayahay masalada qunuudka marka waa masalo noocaasa baabu lqunuuti fii salaati subx salaad subx in la qunuud ayuu baabkan u baabay xadiidka kun iyo ko iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي mt abarna qtayb bn saciid qala xadaثna xamaad ibn zayd ibn dirham iqaة habtun xuja can ayuub ibn abi tamiima tamiimata الsikhtiyani iqaة habtun faqiih can ibn sirin mxamed bn sirin waa taqana iqaة faqiih waa weliba cibaado badnaa ninka isaga marka kaana laa yara riwaaya bilmacna waan soo marnay أنa أنس بn maliki radي الlaه taعa arda khaadm rasul s sm su-ula waxaa la weydiiyey hal qanata miyuu qunuuday rasuul lah rasulka sal sm fii salaati subxi miyuu qunuuday qaala wuxuu nacam ha wuu qunuuday mujadan toos ayuu abbaaray qiila waxaa loo yihi qabra الrukuuci aw bacdahu rukuucti kahor mase rukuucti kadib qala wuxuu yihi bacda الrukuuc rukuucda ragga marka qunuudka xagay ku degan yihiin xadiidkan ay ku dhegan yihin weli mutafaqu calayhi waa xadiidkan la socda qodob hadalkaa qabsado tan labaad kun iyo xadiidka xadiidka kun iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala اimam nas alي mt abarana ismaaciil bn mascuud aljaxdari iqa qala xadaثna bishr bn mufadl ariqaashi hhy ariqaashi iqaة tabtun caabid can yunis ibn yaziid اlayli waiqaة tabtun faadilu waric can ibni siriin maxamed ibn sirin haddaan soo marnay qala xadaثanii waxay warrameen bacdu man duul qaarkii oo sala la tukaday maca rasul tuka sal sl salaad subxi la tukaday ayaay warramay waa saxaabada nabigeena sal slm falamaa goortii qaala uu yihi nabigeena calayhi sala slam samica allahu liman xamidahu fi rakcati taaniyati racada labaad qaama nabigu u istaagay hunayhatan in yaru istaage hunayhadan marka waxaa weya imamka wuxuu soo deliishana inuu qunuudka yahay usoo deliishana caleyh raxmat ullah kun iyo saddex iyo toddobaatanaad waxaa laga yaabaa ragga qaarna is weydiiyaan ee akhyaarta qaar xadaanii bacdu man sallaa maca rasul sal slm bacdigaas marka waxaa weeya waa majhuul alcayn xadiidka waxu dhimaysaa khalaas axsanta yani jahaalaة الصaxaabiy laa tadur صaxaabiga in aan la aqoonin waxay dhibaysa haba yaraata lama arka liأnnahum kulluhum cuduul dhammaantood waa wada caadiliin cadaalad waa dhammaantoodna waa ahlu janno dhammaantoodna waa ahlu janno sidaa weyaan yacni nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam raggii rumeeyey oo arkay oo islaamnimada ayada ku dhintay inay ahlu janno yihiin ood alla ka raali noqday waxaa muxuu aha daliila qowl اllahi tabaaraka wa tacaala radia allaahu canhum waraduu canhu radia allaahu canhum waraduu canhu sidaa weeyaan marka jahaalaة الصaxaabiy laa taduru qaacidada qabsado gowsdameedka lagu dhego saxaabiga in cayntiisa jaahil laga yahay can rajul min saxaabati rasul lah sal l slm haddii aad maqasho weligaa mxuu ah haka shigshigin ha ku shigshigin saa weyaan xadiidkaas labood haddii ruwaada kale iyo mxuu ah ay sax ay iqaad yihiin amaba rag la aqbali kara ay yihiin weyaan waayahay xadiidka kun iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas aleyh raxmat lla akhbarana moxamed ibn mansuur aljawaaz almaki iqa wey qala xadaثna sufyan ibn cuyeyna qaala wuxuu yidhi xafidnaahu min الzuhriy alimaam maxamed shab zuhri ayaan ka xifdinay xadiidkan yani can zuhri oo kale wa can saciid ibn musayab weeyaan ibnu xasan alimaam اhabt alfaqih اlxuja can abi hurayrata radia allahu taala arda qala wuxu abu hurayra lama goortii rafaca uu kor u qaaday rasul rasulka al sl sl marasau madaxiisa min arakcati aaniyati rakcada labaad min salaati subxi qaala wuxuu yidhi allahuma aleyhu anji badbaadi oo kori alwaliid ibn waliid waliid ibn waliid wuxuu la dhashay khaalid ibn waliid ibn waliid radia allahu tacala an ardah ayuu la dhashay waradia allaahu can waliid allahuma ale anji waxaad badbaadisay alwaliid ibn waliid badbaadi iyo wa salaamata ibn hishaam badbaadi iyo wa cayaash ibn abi rabicata saddexdan rabi oo badbaadi iyo wlmustadcafiina bimakata ragga lagu eh, dulaystay magaalada maka oda la daciifsaday maka rabbi ou badbaadi allahuma ale ushdud adkay wad ataka qabashadaada calaa mudara nimanka reer mudar allow ku adkay wajcalha rabbiou yeel calayhim korkooda siniina abaara ka siniyi yuusufa ka siniyi yuusufa nebi yuusuf sanadihii abaarta ahay oo eh, nebi yuusuf xilligiisii abaartii dhacday eh, abaaro noocaas ilaahay oo subxaana wa tacaala iyo sanado abaar ah, dushooda yeel ayuu rabbigeen weydiistay nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam ninka la yidhaahda alwaliid ibn اlwaliid waxaa weeyaan ninkii khaalid bin waliid ahay sayf ullahi walaalkii weeyaan wuxuu ka mid ahaa mushrikiintii maalintii beder lasoo qafaashay toddobaatankii ayuu ka mid ahaa markaasaa xoolo aad u badanna waa lagu furtay ilan reer wuxuu ka dhashay aad iyo aad loo yaqaano marka markuu la sii dayey isagoo dhan muxuu ahaa ma ka tegin ayuu islaamay markaasaa la yidhi war maxaad u islaami weyday oo intii aad xoolahan badan lagaa qaadin maxaad u islaami weyday markaasaa u yidhi waxaan ka baqay in la yidhahdo wuxuu u islaamay inuu xoolihiis badbaadsado eh, laakiin qalbigay waa ku taagna islaamnimada ninka asaga aha marka eh, maka ay u afduubteen makaa loo afduubay isaga iyo labadaa ninoo kale ayaa xabsi eh, guri laga dhigay oo la xabisay waana la dhibaataynayey marka nabigeena sal allahu calayhi waali waslem inuu ilaahay badbaadiyo ayuu marka u qunuuday wayna yimaadeen isaga iyo labadii kaleba oo wada socda ee magaalada madiine yimaadeen intuu soo socday dhexda ayaa waxaa way shiile madowga iyo dhagxaanta jidka ayaa far ka dhaawacday isagoo marka taakhir ayuu nabigeenna u imaaday sal ala sl xaaladiisa ay culustaha infection iyo howlo badan suulbood ayaa kolley infectionka ay soomaalida dhahno mayna marka isagoo noocaas ayuu nabiga yimi sal slm nabiga hortiisuu ku geeriyooday calayh slat slam markaasaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ilaahayow markhaati waxaan ka inuu shahiid inuu yahay uu nabig sal allahu alayh ali wasalam umu salma oo zawji nebi sal slem ayaa gabay dheer ka tirisay oo riaah ay muxuuah ugu ku ammaanaysa radia allahu tacala anhu arda marka ninkaas weliid mawaliid iyo raggii la jiray nabigeena sal slm dartood ayuu u qunuuday calayhi الsalaatu wasalaam waa yahay allahuma al anji waxaad wadaasa alwaliid ibn اlwaliid wasalamata ibn hishaam wacayaash ibn abi rabiica wاlmustadcafiina bimakata allahuma shdud waطataka calى mudra wاjcalha calayhim siniina ka siniyi yuusufa calayhi الsalaam xadiid kun iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat lla akhbarana camr bn cuثmaan alqurashi alximsi saduuq weeyaan qala wuxu xaddaثna baqiya ibn waliid waa taqaanaan saaxibkiin weeyaan saduuqun kaiiru tadliisi can الضucafaa waayo can ibn abi xamza baqiya haddii la iطlaaqa oo khaasatan martabadan uu jooga shuyuukh shaykh shuyuukh الnisaa'i hadduu jooga baqiya ibn waliid ina anin ha raadinayna haalibanna baqiya haddii la ilaaqan asagun buu ku dhacaa can ibn abi xamزata شhucayb alumawi waa iqaة caabid weyan qaala xadaثanii muxameda muxamed kan yaad u malaynaysaan ya culamaad waa ibnu shahaab azuhri waa yar tahay aada u yar tahay in maxamed keliga la ilaaqo ibnu shahaabna waa la yihahda azuhrna waa la yihahda laakiin moxamed keligiis in la ilaaqo waa naadir marka meeshaan hadda aan joogno moxamedkan waxaa weeyaan waa ibn maxamed ibn shahaab azuhri imaamka weyan qala xadaani waxa igu warrami saciid ibn musayab waa saciid musayab waa taqaanaan waa imaamkii wa abu salamata ibn cabdiraxmaan ahiqat اlfaqih ana abaa hurayrata radia allahu taala arda labadooda ayaa ka wariyeen abu hurayra kaana inuha yuxadiu mid ka warrama ana rasu rasulka sal sl ka nabiga inuu ahaa yadcuu mid ku ducaysta fi salaati salaada xiina goorti yaquul u yidha allahu liman xamida wuxuu dhihi jiray rabbanaa rabbiga anaga walaka ay ku sugnat alxamdu uma kadibna yaquul wuxuu dhihi jiray wahuwa qaaminu isagoo taagan qabla an yasjuda intuusan sujuudin allahuma anji badbaadi alwaliid ibn waliid wasalamta ibnu hishaam wa cayaash ibnu abi rabiica walmustadcafiina min almuminiin muminiinta kuwoodii la dulaystay oo laga adkaaday allahuma alle ushdud adkay wad'ataka qabashada calaa mudara ree mudar wajcalhaa yeer calayhim ka siniyi yuusufa ka siniyi yuusufa nebi yuusuf sanadihii abaarta ahaa oo la caasiray oo weliba halka looga bixi lahaa uu sheegay dushooda taas yeel weyaan uma kadibna yaquul u dhihi jiray allahu akbar ayuu dhihi jiray faasjud uu sujuudi jiray wadaaxiyatu mudara mudar dhankoodana amaba qabiilkaasna yowmaidin maalintaas muhaalifuuna ay khilaafsanay lirasulilah bay khilaafsanayeen sala allahu calayhi waali waslm lakiin markii dambe way soo wada islaameen saas weeyaan baabqunuuti baabulqunuuti qunuud la qunuudayo baabkaan u baabiyay fii salaati duhri salaada duhur xadiid kun iyo shan iyo toddobaatanaad waa haddii naasile ay jirto iyo arrin muxuu ahaa culus oo faajica oo ummadda eh, dhib weyn ku hayso akhbarnaa sulaymaan ibnu salm sulaymaan ibnu salmin albalkhi waa iqa qaala xadaana nadr ibnu shumayl weeyaan almaazini iqaة tabt qaala anba'na hishaam hishaam ibn abi cabdilah ibnu abi cabdillahi dustuwai wa hishaam ibn abi cabdillahi dustuwai waa iqaة tabt rumya bilirjaa can yaxya yaxyagan ninka la yidhaahdo hishaam adustuwai hadduu qaaliban yaxya ka dambeeyo yaya yaxya alqaطaanna ma ahan mid kalena haaliban ma ahan waxaa weeyaan waa ninka la yihah ibn abi kaiir aلطaai yaxya ibn abi kaiir aلطaai mowlahu iyaga ayaa xureeya iqaة habtun yudalis warusil can abi slmta bn abdiرaحman an abi hurayrata radi alahu ta arda qal wuxu yh abu hurayra lauqaribanna waan idiin soo dhoweyni oon idiin soo dhoweyni lakum adinka salaata rasul rasulka saladi sal slm qala wuxuu yidhi fakaana wuxuu ahday abu hurayra radia allahu ta arda yaqnutu mid qunuuda fi rakcati اlaakhira rakcada dambe oo min salaati duhri salaad duhura iyo wa salaati cishaa salaad cisha alaakhirati ee dambe wa salaad subxi iyo salaad subaxyo bacda maa yaquulu markuu yihahdo kadib samica allahu liman xamidahu fayadcuu wuxuu u ducon jiray lilmu'miniina buu u ducon jiray wayalcanu wuxuu habaari jiray alkafarata gaaladan wuu habaari jiray abuu hurayra waa xalaalaha culus markay jiraan radia allahu tacala canhu arda baab اqunuuti qunuud ayuu baabkan u baabiya fi salaati اmaqrib salaada maqrib alqunuuda qunuudkan markaan ka hadlayna waxaa weeyaan waa qunuut الnawaasil xaaladaha aan inaba caadiga markay dhacaan weyaan xadiidka kun iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alih ramat lla akbarana cubaydillahi bna saciid waa taqanaan isaga sooma cubaydillahi bna sacid ma taqanaan nimy ha abu qadaama waa saaxibkii wa abu qadaamata saraqsi waa iqatun tabtun iqatun suniyun ma'muun soo mahayn iqatun ma'muunu sunni can cabdiraxmaan almahdi waa imaamkii can sufyaan waa kee sufyaankaas athawri wa shucba ibn xajaaj waa imaamkii can camr ibni mura aljamali weeyaan almuraadi iqatun caabidun rumya bilirja xadiidku waa xawilay وأخبرنا cمر بن علي imaم النسائي marka waa sheekiisi cمر بن علي الفلاس waa ثiqة xاaفظ qال xadثna يحيى بن سعيد القطان عن شhuعبة وسفyاan شhuعبhan waa taqana سفyaanna waad soo marteen qaala waxay yidhahn xadثna waxaa noo warram cمر بن mرة haddaan soo aljamلي المuraadi ثiqة cabid rumya بالإرجاء can ibni abi leyla cabdiraxman ibn abi leyla waa ninkii boqol iyo labaatanka saxaabada nabigeena o reer ansaareda nabiga kula kulmay can bara bni caazibin waa iqatun faqiih can bara bni caazibin radia allahu taala arda asaga abihiiba waa saaabi laba saxaabi ana nabiya nabigena sal sl kan nabigen waxaa yaqnutu mid qunuuda fi subxi salaa subxi maqrib salaada maqrib wa qaala cubaydullah cubaydullah waa kee ibn saciid saraqsi ana rasuula اllahi sal ll slam waxaa weeya cubaydulah markuu ana rasuulaha yidhi sal اlه alay slam camr ibn cali falaasin wuxuu yidhi ana الnabiya sal ا slm ana nabiya ana rasul wa kala duwan yihin waad garanaysaa nabigeena salى اllahu alayh wali waslm nin baa dikri buu u sheegay ya aamantu bikitaabika aladii anzalta wa binabiyika aladii arsalta ayuu nabig yihi sal slm ninkii marka wuxuu yidhi wabirasuulika aladii arsalta saasuu yidhi oo markuu nabiga ka daba dhahay sal اla alay slm nabiga wuxuu yidhi uu ku celiyey wabinabiyika aladii arsalta marka cibaaraadka iyo alfaadda dikriga in sidooda loo ilaaliyo waa laga maarmaan markay saxaabada nabigeenna eh, cafwan markay rawaadda warinaan axaadiistana lafdiga sheekhooda inay laazimaana isku dayi jireen ilaa muxuu ahaa xaalada eh, keenaysa in alriwaaya bilmacna lala imaado waa gooni idqaankooda iyo si ay wax u sugeen ayaad ka garanaysaa weyaan baabu lacni fi lqunuut qunuudka in lagu habaartamo ayuu baabkan u baab yahay cidda mudan in la habaaro xadiid kun iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam النسي ي م أخبرna محمد المثنى العنزي وثiqة ثبت qala xadaثna أbu dawuud أbu dawuud magay waxa la yhah sulayman ibnu dawuud wuxuu caam ku yahay abu dawuud الطyaalisi abu dawuud aطyaalisi الbaصري wa ثiqaة xaafiظ qala xadaثna شhucبة waa imaamkii can qataada بn dacamة sudus الbaصري wa ثiqaة ثبت yudlis can anas بn malik wuxuu ka wariyey radي الlahu taala arضاه وhiشhaam hiشhaam wuxuu ka wariyey can qataada qataada horan waxaa ka wariyay shucba soomahayn hishaamna uu ka wariy weyaan hishaam هiشhaaم بن أبي cبد اللahi dstواي wa ثiqة ثبt rmya بالإرجاع عن qتاaدة بن دcامة سdوس البصري عن أنس بن مالك khاdم رsuل الله صل سلم أن رsuل رsulka صل سلم qنت وqnud شhهرا bil ayuu qunuuday qaala شhucbaة wuxuu yidhi lacna wuxuu nacladay rijaalan rag buu nacladay u habaray wa qaala hishaamna wuxuu yidhi yadcuu wuxuu habaray calaa axyaain min axyaaءi اlcarab qabiilada carbeed ka mid ah calaa axyaain qabiilo oo min axyaaءi اlcarabi qabiilada reer carbeed ka mid ayuu habaaraayey uma kadibna taraka uu isaga tagay bacda rukuuc ayuuna samayn jira nabigana sal slm hada qowlu hishaam hadalkaa hishaam riwaayaddii uu wariyay ayaa saas uu ku yidhi waqala shucbat wuxuu yidhi can qataada can anasin ana الnabiya nabigana sal slm qanat wuu qunuuday shahran bil buu qunuuday yalcanu wuxuu habaarayay niclan iyo wadakwaana iyo walixyaana saddexda qole ayuu nabigana habaarayay sal slm midkan ijmaal ahaan ayuu sheegay qabaa'il ayuu sheegay kanna uu magacaabay raximahum اllah raxmata waasica baabu lacni اmunaafiqiin munaafiqiinta in lagu habaaro fi qunuut qunuudka lagu habar baabkan u baabiyey maa akar munaafiqiina fi hada alcaam wa fii hada alzaman munaafiqiinta geen badana oo tiro badana subxaana allahi alcadiim yani hadda munaafiqnimadii banaanka ay soo dhigteenba in badan oo ka ah khaasatan kuwa isbedan awoodda iyo tabarta isbedayaan xadiidka kun iyo siddeed iyo toddobaatanaad xadiid saxiixa ah, qaala imam nasai raxmatulla akhbarana isxaaq ibn ibrahim alxandali ibnu rahweyh weeyaan qaala anba'ana cabdurazaq cabdurazaq haddii aad fi lkutub sita ku aragtaan bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nisaa'i ibnu maaja intaba haddii aad ku aragtaan cabdirasaaq oo sanad ku jira oon habay yaraata cid la raacinin alaslu waa cabdirasaaq ibnu hamaam asancani saas weyaan wa iqatun tabt qaala xadaanaa macmar bn rashid alasdi wa iqatun tabt can zuhri maxamed shab zuhri can saalim ibn cabdillahi bn cumar wa iqaة faqih can abihi abis cabdillahi bn cumar ibn اkhطaab radi allahu tacala canhuma anahu cabdillahi bn cumar samica wuxuu ka maqla anabiya nabigana sal slm xiina goorti rafaca ra'sahu madaxiisa kor u qaaday min salaati subx salaad subax min arakcati alaakhirati alaakhirati ragcada dambe qaala wuxuu yihi nabigana sal slm allahuma ilcan naclad fulaanan hebel iyo fulaanan hebel yadcuu wuxuu habaaraya nabigeena sal slm calaa unaasin dad oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mid faanzl allah alweyne wuxuu soo jey caza wajal laysa laka kuma sugnaan min amri arrinta shay-un shay aw yatuuba ka toobabaqbali calayhim aw yucadibahum ama wuu cadaabi ama ha cadaaba fa inahum ayaga aalimuuna waa aalimiin weyaan adiga marka habaarka aad habaaraysa howl adi kuu taalla ma ahan sidaas ayaa nabiga lagu yidhi sala allahu calayh wali waslem tarku lqunuud qunuudka in laysaga tagay uu baabkan u baabiya xadiidka kun iyo sagaal iyo toddobaatan oda xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai aleh raxmat ullah akhbaranaa waxaa noo warramay isxaaq ibn ibraahim alxandali ibn rahawey weeyaan qaala ambana mucaad mucaad ibnu hishaam addustawaai weyaan hishaam addustawaai ayaa dhalay waa saduuq rubamaa wahim qaala xadaanii abi aabihiisna waa taqaanana waa hishaam ibn abi cabdillahi dustuwaai iqatun sabtun rumya bilirjac can qataada ibn dacamat saduusi basri can anas malikin radi allahu taala arda ana rasuula rasulka al sl sl qanadku qunuuda shahran bil ayuu qunuuday yadcuu wuxuu nabiga habaaray alai sl slam calaa xayin qabiil oo min axyaa ilcarabi carabta qabiiladeeda ka mid ah oo muslimiinta dhibeen uma tarakuu kadib nabiguna iskaga tagay qunuudkii sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka ragga ka tageen qunuudka daliilkooda mujadan sida reesigii soo kale xadii kun iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qaala aimam ns akhbarana qutayb bn saciid can khalaf wa huwa ibnu khaliifa saduuq ikhtalata fi aakhirihi can abi malik alasjaciy abi malik alasjaci waa sacad ibnu aariq ibnu ashyam sacad ibnu aariq ibnu ashyam calaa wasni axmar ma garateen ashyam calaa wasni axmar waa iqa weeyaan can abihi aabihiis waxaa weeyaan eh, aariq ibnu ashyam waa saxaabi jaliil qaal wuxuu yidhi saxaabigaas salaytu waxaan tukaday khalfa rasullah rasulka gadaashii aan ku tukaday sal slam falam yaqnut muusan qanuundin nabigeena sal slam wasalaytu khalfa abi bakr ayaan ku tukaday falam yaqnut muusan qanuundin wasalaytu khalfa cumar ayaan ku tukaday falam yaqnut muusan qanuundin wasalaytu khalfa cuhmaan ayaan ku tukaday falam yaqnut muusan qanuundin wasalaytu kalfa caliyin baan ku tukaday falam yaqnut musun qanuudin uma qaal wuxuu yidhi yaa bunaya yaa bunaya wiilkaygiiyow inahaa qunuudka bidcatun waa bidca ujeedaan adagaa ka caawo ka dhaca mesha arkaysaan abi maalik alashjaci wuxuu la muxuu ahaa aabihiis oo ninka la yidhaha taariq ibnu ashyam wuxuu leeyay waa bidca wiilkaygiiyow yacni waxaa laga yaabaa inuu ula jeeda duhurka iyo casirka iyo maqhribka iyo cishaha inuu ula jeedaa laga yaabaa in waxaa la joogteeyo ayadoon ay jirin xaalad waxaa weeyaan la yidhaahdo ayna jirin naazile ayna jirin saasaa laga yaaba wallah alam baabu tabriidi xasa marka qolyaha la taagan aad aragteen oo dagaalamayaan oon hadda ka warramayni ma aragteen meeshaan lafdigaasay ku dhegeen lafdigaasay dhab labada gacnood iyo gowsdambeedka isugu geeyeen marka kadibna xaalad adag xaalad adag ayaa mararka qaar ka baabu tbdiid اxasaa qururax in la qaboojiyo lisujuudi calayhi si loogu sujuudo oo qof inuu qabowsan kara ayuu baabkan u baabaya annaga hadda alxamdulilah meel qabooban oo marwaxadalah haddii meel kulul ay tahay gogol fiican ay taallo ayaan ku tukannaa bifadli illahi caza wajal laakiin saxaabada nabigeena sal alla alay slam iyo xataa xilli dhow oon fogeyn ard alxaramayn maka iyo madiina quruuraxa lagu tukan jiray rag waxaan arkay soo gaaray masjida nabowi oo quruuraxa ah, oona gogol olin oo muxuu ayagoo noolaan arkay marka ma fogeyn xilliga xataa gogolaha la dhigay ma fogeyn quruuraxaas iyo bacaadkaas lagu tukan jiray waayahay marka bacaadkaas hadduu kulol yahay in inta lasoo qaada la qaboojiyo gamaha gamaha gacmihi lagu qaboojinaa si wejiga ila gacmaha oo adkays badan yihin khaasatan gacmaha shaqeeyo oo waxaa weeyaan gacmo maraxa raggan gacmo maraxa maahane ragga shaqeeyo oo jihaadka iyo waxaa weeyaan xamaalka iyo beerfalashada iyo ku jira gacmahooda waxaa weeyaan waa gacmo ad adag gacmo rag aho kuwa noo kalo iska taxbaanka oo markiiba lala booda haddii saas waxay u taabtaan ma aha marka raggaas oo kale way qabowsan jireen oo waxaa intay qabtaan eh, xaaladdaas waxaad garanaysaa marka culayska jiray iyo xaaladda lagu sugnaa say ahayd weeyaan waayahay xadiidka kun iyo kow iyo siddeetanaad waa xadiid xasana ah weeyaan qaala imaam nasa alh mat asan xadiidka xasanka ah shardiga tamaamu dabtiga ah ayaa wuxuu noqonayaa khafiif dabt intaasuu noqonaya weyaan waayahay qala imam nas alيh ramat lla abarna qtayb bn saciid qala xadaثana abaad cabaad ibnu cabaad اlasdi weeyaan cabaad ibnu cabaad اlasdi aabbihi iyo wiilkaba waa isku magac waa ree asdi alcataki iqaة rubama wahim can muxamed ibni camr ibn calqamata ibn waqaas alleyثi saduuq lahu awham can saciid ibn xaariث almucala waa iqa can jaabir ibni cabdilaahi waa iqa cafwan waa saxaabi jaliil ah huwa wa abuhu waa saxaabiyaan weeyaan waa laba saxaabi qala wuxuu kunaa waxaan ahanay nusalii kuwa tukada maca rasul baan la tukan sal slm aلظuhra salaada duhr faaahudu kadibna waxaan qaadan jiray qabdatan cantooba oo min xasan quruuraxa fii kafii calaa ku qaadi jiray aan ku qaadan jiray ubariduhu waan qaboojin jiray gacantaan ku qaboojinaya waa kululyaha meesha qoraxdii hayso haasatan magaalada madiina horaan ka warranay oo kulaylka meesha u gaara xiliyada qaar uma kadibna uxawila waxaan ku wareejin jiray alىa kafi اaakhar markaan kisto ku haya gacanta kale ayaan ku qaban jiray faidaa sajadtu markii aan sujuudo wadactuhu waxaan u dhigan jiray cantoobadii quruurax ahayd lijabhati wejigayga u dhigan jiray meeshii ayaan mxuu intaa saarta ayaan kadib marku sujuudaya ayuu leeyahay radia allahu taala arda xaaladaas waad garanaysaan marka xaalad aad u adagay ahayd hay baabu takbiir lلsujuud sujuudda xilliga la sujuuda in allah akbar la yira ayuu baabkan u baabay xadiidka kun iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai alي ramat lla akhbarana yaxya ibnu xabiib ibnu carabiy albصri waa iqa qaala xadaثana xamaad ibnu zayd ibnu dirham alasdi aljahdami iqaة tabtun faqih can haylaan ibnu jariir haylaan ibnu jariir waa iqa can muطarif ibn cabdilahi shakhiir weeyaan muarif ibn cabdillahi shakhiir waa iqaة caabid faadil qaala salaytu waxaan tukaday ana anigo waa cimraan bn xusein khalfa cali bn abi aalibin sayid cali ibn abi aalib ayaan ku daba tukanay waa saxaabi iyo iyo taabici oo imaamkooda uu yahay saxaabi kale amiir اmminiin fakaana wuxuu ahaa cali bn abi aalib idaa sajada goorta sujuuda kabar allah akbar ayuu dhihi jiray waidaa rafaca rasu marka miis karu qaadana min sujuudi kabara allah akbar ayuu dhihi jiray waidaa nahada min arakcatayni markuu laba ragca ka soo istaagana kabara kabara akbar ayuu dhihi jiray falamaa goortii qadaa uu dhammaystay akhada cimraanu cimraan ayaa qabtay biyadii markuu sayid cali salaada ka baxay ayaa cimraan oo saxaabi aha gacantayda ku dhegay faqaala wuxuu yidhi laqad dakaranii laqad dakaranii wuxuu xasuusiyey haada kan oo sayid cali ah radia allahu ta arda qaala wuxuu yidhi kalimatan yacni kelimad ayuu yidhi yacni wuxuu la jeedaa salaata muxamadin sala allahu calayhi waali wasalam nebi moxamed salaaddiisii ayuu xasuusiyey siduu nabigan u dukan jiray calayhi salaatu wasalaam ayuu ninkaan xasuusiyey ayuu leeyahay sidaa weeyaan waayahay xadiid kun iyo saddex iyo iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai l abarna camr bn cali alaas camr ibn cali alfalaas shuyuukhda imaam anasaa'i u badan ayuu ka mid yahy waxaa noo imaan doona nin la yihahda zuhayr oon mxuu asna imaam muslim ragga wax aad ugu wariyay ka mid ah iyo nin isaga shabaha oo imaam muslim aad wax ugu wariyay insha allah tabarak wa tacala allahana gaarsiiyo inaan gaarno oona insha allahu tacala ka wada faa'idaysano xadiid kun iyo saddex iy sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala imaamu nasai alih ramat ll abarna camr ibn cali alfalaas iqaة xaafi qaala xadaثna mucaad ibn mucaad اlcambari wa iqaة mutqin wayaxya ibn saciid اqaطaan wa iqaة habt xuja qaala waxay yidhahdeen xadaana waxaa noo warama uhayr uhayr ibnu mucaawiya weeyaan uhayr ibnu mucaawiya abu khayam ajufi abu khayam aljucfi alkuufi ninka isaga waa iqaة mukhiru caabid اkhtalada biaakhirihi wa kaana yudalis labada cilad way jiraan oo xilliga dambe weynaaday oo dambe iyo tadliiska caadiga ah labadaba uu lahaa zuhayr ibnu mucaawiya kunyadiisa waa abu khayama abu khayamahan marka waxaa weeyaan waa shaykh shaykh alimaam الnasaa-i weeyaan shaykh shaykh الnasaa-i soo ma jeedaan laakiin imaam muslim mar wuxuu noqdaa shaykh shaykh shaykh muslim oo sida imam nasaa isaga isku martaba ayuu noqdaan mararka qaar wuxuu noqdaa shaykhu shaykh uh, alimaam muslim ayuu noqdaa laakiin nin waxaa jira la yidhaahdo abu khayama magaciisana kunyadiisa abu khayama wa magaciisana zuhayr weeyaan sida zuhayr ibnu caawiy oo kale laakiin aabihiis waa ibnu xarb abu khayama zuhayr ibnu xarb abu khayama imaam imaam muslim sheekhiisa weeyaan waa sheekh alimaam muslim intuu yii marka abukhayama intuu yidhi oo kadibna uu magaciis sheeg waa yarta laakiin haaliba yusarix bismihi wuxuu yidhahdaa xadaanii zuhayr ibnu xarb xadaanii شhan boqol oo jeer ka badan ayuu fii صaxiixii ku soo arooriyey xadaanii zuhayr ibnu xarb marka waa ragga alimaam muslim marka utagna insha allah tabaaraka watacala ad arki doontaan rasida hadda mxuu ah, ragganoo kale sida ninka camr ibn cali fallaas iyo ragga la midka ah ay shuyuukhdooda shuyuukhdiisa caamka ay s muxuu ahaa suwayd ibn nasri iyo raggaas ay u yihiin sidaasoo kale waa isna amaba kaba badan aad ugu badan waa yahay hhy زhayr ibn mucaawiyaةa abu khaymaة الjucfi alkufi iqaة mktir caabid اkhtalطa bآkhirihi wa kana yudlis qaala xadaثanii waxay warram abu isxaaq الsabici wa iqaة habtun iqaة caabidu اkhtalطa bآkhirihi can cabdiرaحmaan ibn aswad iqaة habtun faqiihu caabid weeyaan can alqama ibnu calqama ibnu man ya calqaman calqama leythi weeyaan waa iqatun isna habtun faqiih aswad ibn yaziid اleythi annakhaci cafwan aswad ibn yaziid annakhaci weeyaan waa iqatun habt faqiih can cabdillahi bn mascuudi alhudali radia allahu ta arda qal wuxu yidhi cbdullahi bn mascuud kaana wuxuu aday rasul rasulka al sl slm yukabiru allah kor mid yihahdo fii kulli khafdin hoos u dhac ama hoos udeg kaste iyo wa rafcin koro kacitaan rukuuc ka soo kacitaan sujuud ka soo kacitaan iyo meel walba wayusalimu nabiga sala allahu alayhi waali wasalam uu salaam naqsan jiray can yamiinihi midigtiisa iyo wa can yasaari bidixdiisaba waa yahay wa kaana abu bakrin abu bakr wuxuu ahaa wacumar cumarna wuxuu ahaa radia allahu tacala canhuma yafcalaanihi arrinkaas kuwa sameeya oo nabiga ku dayda ayay ahaayeen sala allahu calayh waali wslam waradia allahu canhuma baabun baabu kayfa yakhiru lisujuud sujuudda markii aad u hoobanaysa seed u dhacaysaa ama seed ugu hoobanaysaa ma adoo rukuuc ku jira aad rukuucdii un ka sii cantatoobsanayood muxuu ahaa amaba aad ka dhici antobsiga soo kixitaanka aan filaya adoo rukuuc ku jira maad hal mar muxuu rukuucd adoo joogo maad hoos usii degi ilaa iyadaa ku dhow mise waad soo noqonayo intaad istaagto aad kadib ka dhici waad soo noqonayo waad istaagi sidaa weyaan marka xadiidkan saasuu ku cadyahay noo imaan doona insha allah tabaraka watacaala xadiidka ilan tumaaniinadiyaa meesha laga rabaa ictidaalkiyaa laga rabaa hawlo badana meesha ah, muxuu ahaa haddii aan lala imanin salaada ay buraysa ama ay waxba ka jirayn xadiid kun iyo afar iyo siddeetanaad waa xadiid saxiix isnaad ah qaala alimaamu nasayi alih ramat lla akhbarana ismaaciil ibn mascuud aljaxdari ثiqaة qaala xadaثna khaalid ibn xariث alhujaymi iqaة habt can shucba ibn xajaaj waa imaamkii can abi bishr abi bishr waxaa la yidhaahdaa magaciisa jacfar jacfar ayaa la yidhahdaa aabbihiina waxaa la yidhahdaa ibnu iyaas jacfar ibnu iyaas ibnu iyaaskaas marka iyaaskaas ibnu abi waxshiya ayaa asna lagu kunyaaya marka abi bashir ibn abi waxshiya haddii aad aragto waxaa loola jeedaa jacfar ibnu iyaas ayaa loola jeeda la socda yacni wiilkana wuxuu mashhuur ku yahay kunyadiisa aabbihiina wuxuu mashhuur ku yahay kunyadiisa oo wiilkii abu bishir ama abi bishir aabbihiina ibn abi waxshiya labadooda magaco rasmigaana maxaa weeyaan waa jacfar ibnu iyaas sidaa weeyaan wa iqaة thabt bishrigaas qal wuxu samit waxaan ka maql yuusuf wa huwa ibnu mahik alfarisi waa ree fursi almaki iqa weeyaan yuxadid isagoo ka warramay can xakiim ibni xizaamin ibni xizaam ibni eh, khuwaylid camatuhu khadiija binti khuwaylid waxaa eedo u ahayd khadiija binti khuwaylid radia allahu taala arda um muminiin xakiim ibni xizaam radia allahu ta a qa wuxuu yidhi baayaat waxaan kula ballamay rasul rasulka sal slm an laa akhira inaanan sujuud u hoobanin oon u dhicin ilaa qaa'iman anoo taagan mooyane oo rukuucdu inaan ka haada ma ahan waxaan ka haadayaa anuu rukuucdi ka soo kacay oo istaagay sidaas way macnaheeda waaya baabu rafci ilyadayni labada gacmood in kor loo qaado lisujuudi xilliga aad sujuudayso inaad labada gacmood kor u qaado waxaa weeyaan ayuu baabkan u baab yahay xadiidka dabcan in laga tagayn waa imaan doontaa imaam annasaa'i qaacide cajiib ayuu dejiyey amaba qaacido cajiib ayaa raggii shuraxda ahaa ay ka fahmeen alimaam anasai raxmat hadduu keeno baab baabka isaga ahna baab kale oo arintii aad sheegay badela uusan ka daba keenin madhabkiisa oo baabkaas u qaba wuxuu keena tusaale ahaan in sujuudi markii la sujuuda gacmaha kor loo qaado iyo markii sujuudda laga soo kacay u keenay shib ayuu yidhi baab kale uu ka daba keenin lama arko madhabkiisa waa laakiin hadduu markuu keeno kadibna uu baab tarku daalika kaas in laga taga camal ama baab baabka asaga ahaa sidii uu u dhigay si ka duwan hadduu keena madhabkiiskan dambe saha loola socdo marka saa uu ogaada marka baabkan wuu keeni lakiin baabka wuxuu ka daba keeni doonaa in arrinta iyada ah laga tagay ama naski ha galo ama tarjiix ha galo weeyaan xadiidka kun iyo شhan iyo siddeetanaad waa xadiid صaxiixa qaala الimaam النasai alي رamat lla abarana mxamed بn mثنى الcanزي wa iqة habt qala xadaanii xadaثana ibn abi cadiy moxamed xadaanii iyo xadaana waxay kala duwan yihin xadaanaa hadduu yidhah raawiga keligiis ayuu ahaa cafwan xadaanii hadduu yihahdo keligiis ayuu ahaa ani ayuu ii sheegay si si brivate gooni ayaa loogu sheegay hadduu xadaanaa yidhaahdana dad baa la jiray isaga ama masjid halala jooga amaba laba qof ha noqdeena cid kalea la joogtay sidaa weeyaan marka xadaanii iyo xadaanaada wymxuu ahaa saas ayaad u kala fahmaysaan xadaanaa waxaa noo warramay ibn abi cadiy ayaa noo warramay moxamed ibn rahim weyaan iqa can shucba ibn xajaaj waa imaamka can qataada ibn dacamat saduus basri iqatun tabtun mudlis an ibnu caasim nasr ibnu caasim alleythi waa iqa in uu khaariji yahay oo ra'yiga khawaarijta u qaba ayaa lagu sheegay laakiin waxaa sugnaatay inuu ka soo noqday nasr ibnu caasim ay casamahu اllah min ra'yi alkhawaarij halkaas marka isu raadsada oo weeyaan inaad ku xasuusata mararka qaar waxbaa laisu raadsadaa mogta markaad inaad xasuus rabto qofkaas tusaale ahaan nasri waa ilah baa u gargaara waa mansuur waa caasim ay macsuum ilahay wuxuu u gargaaray baddaas ayuu ku dhacay khawaarij khaarijnimada ilahay baa ka dibna ka soo celiyey marka haddii aad nasri ibnu caasim aragto waxaa weeyaan waa iqa kaana yaraa ra'ya alkhawaarij wasaxa anahu rajaca minhum raximah اllah can malik bn xuwayris radia alahu taala arda saxaabigaas annahu isaga ra arka nabiga nabigana sal slm rafac isagoo kor qaadiya dayli gacmood fii salaati salaadiisa waidaa rakaca goortu rukuucana isagoo gacmaha kor u qaaday waidaa rafaca ra'sahu marka kor ugu soo qaaday min rukuuc rukuucdan isagoo kor u qaaday waidaa sajada goorta sujud waa halkaas marka maxalu shaahidka waidaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa kor ugu so qaday min asujuudi sujuuda xataa yuxaadiya ilaa uu kala eh, simo ama uu ku beega bihimaa labada gacmood furuuca udunayhi labadiisa dhagood faracooda iyo qaybta hoose sidaa weyaan waa noo imaan doonta insha allahu tacala arrinka in laga taga xadiid kun iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي ramat lla abarna mxamed bn mutana alcanazi wa iqaة habt qala xadaثana cabdullah cala sami iqa qala xadaثana saciid ibn abi caruba iqaة habtun yudalis waاkhtalط can qataada ibn dacaamat sadus اbصri can nasr ibn caasim waad soo marteen waa iqa kaana yaraa ra'ya اkhawaarij facasamahu اllahu <laughs> yani habata anahu rajac minhum can malik bn xuriif radi allahu ta ada anahu ra'aa wuxuu arkay anabi nabigana sal slam rafac isaga kor u qaaday yaday labiska camad fadakara milahu xadiidka hore oo kale ayuu sheegay milahu inaxw maxay kale yihiin milahu haddii uu yidhaahdo lafdiga waa isku lafdiga hadduu naxwahu yidhaahdana waa isku macno weeyaan sida ula socda ayadna waxaa aad arrinta ya u isticmaala alimaam muslim caleyh raxmat ullah naxwahu milahu oo kale aad buu u isticmaala insha allah tacala u tegi doona biidn ilah caza wajal xadiid kun iyo toddoba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qala imam alيh ramat ه abarna mxamed muhana alcanazi qala xadaثna mucaad ibnu hishaam adstuwai wa saduq rubama wahim haddaan soo marnay qala xadaثanii abi abihi wa iqaة habt rumya biاlirjac can qataada bn dacaamat sud basri can nasr bn caasim can malik bn xuwayri waa raggii aan soo wada marnay ana nabiy lahi nabig sal ه slm kan wxuu nabig ida dakhala fi salaat salaad hadduu gala fadakara wuxuu sheegay naxwahu naxwahu marka waxaa weeyaan waa isku macno kii hor milahu waa isagoo kale weyan agga lafdiga wazaad wuxuu ku koriyey fiihi waidaa rakaca goortu rukucana facala mila dalika arinkaaso kale samayn jiray gacmo kor u qaadi jiray waidaa rafaca ra'sahu goortu madaxiis kor ugu soo qaada min rukuucina facala mila dalika arrinkaaso kale uu samayn jiray waidaa rafaca ra'sahu markuu madaxiis kor ugu soo qaada min sujuudina facala mila dalika arrinkaaso kale uu samayn jiray saas ayay ahayd lafdiga baabu tarki rafci اlyadayni labada gacmood kor in loo qaado in layska dhaafo cinda sujuudi xilliga la sujuuda laga soo kacabo ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun iyo siddeed iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alي rat abarna mxamed ibn cubayd alkuufiy almuxaaribi wa saduuq qala xadaثna ibn mubaarak cbdullahi bn mubaarak waa imaamkii can macmar bn rashid alasdi wa iqatu tabtun can الzuhri maxamed shab zuhri can salim ibn cabdillahi bn cumar cabdillahi bn cumar aw can ibni cumar cabdullahi bn cumar ibn khaaab radi allahu taala anhuma qala wuxu abdullahi bn cumar kaana wuxuu ahday rasul rasulka al sl sl yarfacu mid kor u qaada yadayn labis gacmood ida اftataxa aلsalaa goortuu salaada furfurta waidaa rakaca goortuu rukuuca waidaa rafaca goortuu rukuucda ka soo kaca wa kaana wuxuu ahaa laa yafcalu midaan yeelyaali arrinkaas fi sujuudi sujuuda ujeedaan marka waxaa weyaan in arrinkaa laga tagay madhab ahaan alimaam nisaa wuxuu qabaa inaan sujuuda gacmo kor loo qaadin in laga soo tagayna laa yafcaludaas laa yafcalu daalika fi sujuud cabdillahi bin cumar marka marba hadduu meel ku dhego aad looguma daba tago maxaa yeelay itibaaca nabigeena sal slm iyo afcaashiisa ninka muxuu ahaa aadka looga dambeeya waa marka sujuudda marka in gacmaha kor loo qaado in laga tagay halkaas ayaa laga qaadana baabu awalu man baabu awali awalu man yasilu ilى اlarضi min alinsani fii sujuudihi baab kuguma kuguma qoran miya min ma aha afwan afwan afwan axsanta axsanta baabu awal maa yasil wax gaara wax u horeeyo ila alardi arlada min alinsaani qofka fii sujuudihi sujuudiisa markaa sujuudaysa ma gacmaha dhulka ku hormari mise jilbaha ku hormari qofka jilba xanuun qaba isaga hadduu jilbaha ku hormar khatarba wa ragga dhallinyarada moog tahay waxaa weeyaan iyo odayaashu waa isku dhib qabaano ninka odayga ah jilbihiisa shaqo badan ay soo waa ilaashanayaa oo markuu arka marka nin dhallinyaro ah oo ml meel sibir ah sbiid jig laguha ka siina ad ilmaha yaryar waxaas ma dareemayaan waxaan garanayaa xilli aan aad loo yaryaraa ayaa sujuudda jilbahan marka si fiican dhulku dhigi jirneen rig ayaa laga siinaa marka salaada lanoqsado nin oday agtaada ku tukanay wuxuu ku war jilbaad uma naxismiya allah alla sooma ilaan kuwiisii ku qiyaasaya moogta kuwiisii oo muddo badan soo shaqaynaya ayuu ku qiyaasaya marka jilbaha ilaasho dhalinyaro jilbaha la ilaashada howl badan ay ka dambaysa xadiid kun iyo sagaal iyo siddeetanaad waa xadiid daciifa ah. qaala alimaam nas caleyh raxmatullah akhbarna alxuseyn ibnu ciisa alqumasi ama alqawmasiy albistami ninka isaga waa saduuqun saaxiba xadiid qaala xaddatana yaziid yaziid maxaa idin qori yariid baa idin qoran yariid baa idin qoran intiina badan yaziid waa yariid waa la yidhaha meesha ya yaziid waa dad yaroo kooban u qoran ah, laakiin nusqadeennan waa yariid soo sidaa idinma qorno yaziid ka dhiga za ka dhiga qaala xadaanaa yaziid wahuwa ibn haaruun waa iqatu caabid qaala ambana shariik shariik ibn cabdillaahi alqaadi waa taqaanaan saduuqun yukhطiu kaiira tagayara xifduhu lama waliya اqada qaadinimo iska ilaaliya bilkuufa weliba khaasatan craaq qaadiha ka noqonin ninkaas wuxuu aad ugu wanaagsanaa shadiid cala ahli bidac maadaama ay meesha iyada ku badnaayeen qolyaha ahlubidca ah aad buu ugu darnaa kaana shadiid cala ahli bidac waayahay can caasim ibni kulayb caasim ibnu kulayb waxaa weeye aljarmi caasim ibnu kulayb aljarmi alkuufi waa saduuq rumiya biاlirjaac can abihi aabihiis oo kulayb aljarmi ah waa saduuqun wawahima man dakarahu fi الصaxaaba qaar ba waxay waa saxaabi laakiin wahmi ay ku dhaceen kuwa iyaga ninkaas waxaa weya waa saduuq saxaabi maaha waa taabici can waa'il ibni xujrin radia allahu taala arda qal fi waa'il ra'aytu waxaan arkay rasul lah bark sal slm ida sajada goortuu sujuuda wadaca wuxuu dhigi jiray rukbatay labis jilbood qabla yadayhi lugihiisa ka hore xadiidka dabcan waa daciif waidaa nahada goorta soo kacana rafaca yaday gacmihiisa kor u qaadi jiray qabla rukbatay jilbihiisa ka hore xadiid kun iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai aleyh raxmat lla akhbarna qutayb bn saciid qaala xadaثana cabdullah ibnu naafic qutayb waa taqaana cabdullahi bn naafic almakhzumi wa iqatun saxiixu اlkitaab fii xifdihi liin xifdigiis waxba ku yar jira can muxamed ibn cabdillaah ibnu xasan ibnu xasan ibnu cali ibn abi aalibin almulaqab biالnafsi الzakiya nafsi zakiya ayaa loo yaqaana waa iqa waa reer cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu can abi zinaad cabdiraxmaan ibn hurmus abizinaad waa cabdullahi bn dakwan ya waa iqatun habt can ilacraj cabdiraxman ibn hurmus waa iqatun habt can abi hurayrata radi allahu ta arda qala abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu uri sal slm yacmidu axadukum miyuu midkiin u qasdayaa fii salaati salaadiisa oo fa yabruku kadibna uu u fariisanaya kamaa yabruku ama u tuqsanaya kamaa yabruk siduu u tuqsada u fariista aljamalu ritiga ritiga sugu fadhiistaa marka ritiga intuu hormaryaa jilbaha adiga jilbahada waa kuwe marka jilbaha qofka ritiga muxuu luga hora jilba sooma annagana waxaa weyaan lugana oo len kuwa horay kuwa dambe gacmihii jilba xaggee noo waa isqabsadeen marka raggii marka qolyo waxay leeyihiin jilbaha maadaama ritiga loo diiday inuu muxuu ahaa jilbaha hormariyo jilbaha annaga booskii waxaa noogu jira gacmaha hore ya oo marka waa inaan jilbaha cadiga dhigno qaar waa ilma jilbah waa jilba marka meelaha mararka qaar laisku khilaafa oo waxaa weeyaan aanan aad laiskugu adkaynin ay tahay la socda xadiid kun iyo kow iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas alay mat abarna haaruun ibnu moxamed ibnu bakar ibnu bilaal fii kitaabihi kitaabkiisa adimashqi saduuqun weyaan qaala xadaana marwaan marwaan ibnu muxamed iqatun waa ree asad alasadi qaala xadaana cabdilcaziiz ibnu muxamed addaarawardiyi cabdilcaziz ibnu moxamed addaarawardi waa saduuqun kaana yuxadiu min kutubi hayrihi fayuqi kutuba rag kale ay leeyihiin oy qorteen intuu soo qaatay u wax ka arin jiray wuu gafi jiray qaala xadaana moxamed ibn cabdilahi bn xasan annafsu zakiya weyan waa iqa can abi zinaad cabdillahi bn dakwaan weyaan can ilacraj cabdiraxmaan bin hurmus can abi hurayrata radi allahu ta qal abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yih sal l slm idaa sajada axadukum midkiin hasudu sujuuda falyadac hay ha saaro ama fadayac ha dejiyadha yadayhi labadiis gacanood qabla rukbatay jilbihiisa ka hore walaa yabruk yuusan fariisanin buruka albaciir ritiga siduu u tuqsadoo kale yuusan u tuqsanin marka xadiidkan mujadan waa murankii meeluu saaray calcumuum marka habka loo fadhiisana waxaa weeyaan in gacmaha la hormariyo ayaa taqriiban xadiidkan uu sheegayaa sidaa weeyaan hada wallahu aclam wa sala allahu waslm calaa cabdi rasul mustafa naam